bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo tobnaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri bismi illahi araxman araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamin sala allahuma cala nabiyina maxamedi waalihi wasaxbi wasalam wabacd waa siiradii baynu ku dhex jirnay gaar ahaan dhibaatooyinkii lasoo mariyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa iyo raggii dhibi jiray ee faraacinadii waktiga ahaa iyadoo magaca uu qur-aanku siiyeyna uu yahay almustahzi-uun kuwii ku siyaasiyaasayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidaa suurat lxijri ilahay akhirkeeda uu ku sheegay inaa kafaynaaka almustahzi-iin waan kaaga fillaanay kuwa kugu dheeldheelaya aladiina yajcaluuna maca allahi ilaahan aakhar fasawfa yaclamuun hanjabaadaasaa ku dhacda ilaahayna waxa uu ku khaarajiyey qaarna dagaalkii beder qaarna cudurro kala duwan iyo beliyo baas marka shaksiyaadkii liitee taariikhdu si xun ay xustay ama xumaantii ay lahayd taariikhdu ay ka warantay ilaan bahashan adduunyadaa baa ka hadhee ayaa halkan lagu xusayy min jamacati lmustahzi'iin waa safxadda toddobiyo soddon waa hadii nusqadan oo kale wa min jamaacati lmustahzi'iin kuwii nebiga ku dheeldheelayay kooxdaa waxaa ka mid ah alcaas ibnu wail asahmi alqurash ninka abtirsimadiis iyo magaciisu kaaya waalidu camr bn caas camr bn caas saxaabigii la odhan jiray buu aabihii ahaa camr bn caasna waa asxaabigii maka furay markii dambena muslimiintu dagaalameena mucaawiye qaa-idujeeshka oo hala safnaa waaya kaana shadiida alcadaawati cadaawadiisu aad bay u adkayd lirasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam ninkan gaalka ahay colaaduu nebiga u hayaa aad bay u adkayd wa kaana yaquulu gaalkaasi wuxuu odhan jiray qara muxamed qara muxammadun asxaabah maxamed asxaabtiisa wuu dagay wuu khiyaameeyey wuu ku kadiyey waxa uu ku degay buui qara muxamedun asxaaba an yuxyuu in lasoo noolayn doono bacda almowt intay dhinteen kadib in lasoo noolayn doono taasi wuu sheegaa in wax soo noolayn la idhaahda ay jirto ku akriyaa saaxiibadii wallaahi maa yuhlikunaa ila dahru naga halaagayo sanadka mooye wax kale wallaahi maa yuhlikunaa nama dilayo ila dahru sanadkun baa na dilaya ilaahay iyo wax kale toona na dili maaye dabeecaddaa na dilaysa waa tii ruushka kuwana dahriyiin baa la idhaahdaa kuwan kalena waa malaaxida mulxidiin waana dadkaan ilaahba rumaysnayn faqaala allahu ilaahay baa wuxuu yihi raddan calayhi isaga oo u jawaabaya ninkaa fii dacwaahu sheegashadiisa sheegashada ninkaas gaalka ahi uu wax sheegtay iyadoo ilaahay ugu jawaabay fii suurati aljaatiya suuradda magacaa la yidhahda iyadoo ilaahay ugu jawaabay rabbi wuxuu yidhi wa qaaluu gaaladiibaa waxay yidhaahdeen maa hiya noloshu may ahaanin ilaa xayaatuna dunya waa nolosha iyadan duunyada uun namuutu wa naxya namuutu waanu dhimanaynaa waaweynka yagu wanaxyaa waanu noolaanaynaa waxa dhalanaya yaryarka yaga jananeershankun baa isbedelaya marna kuwa waaweyn ayuubaa dhimanaya marna yaryarka ayuubaa dhalanaya wamaa yuhlikunaa nama halaagayo nama dilayo ila dahru sanadka calaa mari siniini waalcusuur marka sanadkan imaade kale imaade kale imaadmu iska dhimanaya qofka waa kaa iska tawafay wamaa lahum buu ilaahay yihi uma sugnaanin bidaalika arrintaa min cilmin aqoon ma leh jahli baa ku dhacay in hum ilaa yadunnuun maa hum may ahaanin ilaa yadunnuun waa beenaalayaal waa kuwa wax malamalaynaya ninkan maqaaladaa iyo taariikhdaasu qur-aanku ka reebay wa kaana calayhi daynun dayn ayaa ninkan isaga ah lagu lahaa yaa ku lahaana likhabaab ibn اlarad asxaabigaasoo masaakiintii muminiinta ka mid ahaa mustadcafiintii la harawsan jiray gaaladu diri jireen buu khabaab ka mid ahaa khabaab baa ku yeeshay dayn miskiin buu ahaa wuu shaqeeyey adigu daynunbuu si ugu yeeshay waa axadu rijaali lmuslimiin raggii muslimiinta abuu khabaab ka mid ahaa nebiga waktiga hore rumeeyey fataqaadaahu iyaahu wuu ka gudi doonay macnaha isii ii gud buui dayntii isii wuu ka gashi doonay wey taqaadigu fataqaadaahu iyaahu wuu gashi weydiistay waar gashigiisii buuhi caasow faqaala alcaasi waa caas caaskiiba caasi buu iska noqday waxa uu yihi caaskii waxa uu yihi alcaas alaysa miyaanu ahayn buuri niyo yazcumu muxamadun muxamed sawka sheega haada aladii anta calaa diinihi kaasoo diintiisa aada haysataa anna fi ljannati inuu jannada ku jiro maa yabtaqii ahluhaa waxalla waxaa ehelkeedu jannada ay doonaan min dahabin oo dahaba aw fidatin lacaga aw hiyaabin dhara aw khadamin shaqaalo ah mar waxaasi ma jiraan buu maxamed kana diintiisa haysataa sawka sheegay inay dambayso janno dadka ku jiraa waxay doonaan helayaan dahab lacag dhar shaqaale soo maxamed saamuu sheegin qaala khabaab bala khabaab baa idhi ha rasuulku wuu noo sheegay jannadaa in lagu liibaanayo qaala wuxuu ihi faandirnii haddaba iyala sug ilaa haada alyowmi ilaa maalinkaa jannada la gelayo fasauutaa maalan wawaladan waxaa la isiin doonaa maalan xoolo wa waladan ubad ayaa ka dhargi wa aqdiika daynak dayntaadiina markaasaan ku siin doonaa gaal uray wey ah, kor buu u taleejiyey kii la yidhi wey fasautaa maalan wawaladan waaqdiika daynak daadeer kol haddaad aakhiro rumaysantayo in lagu dhargayo markaynu dharagnaan gashiga ku siinaya la isla allaystay la isla aakhiraysto markaa yar baxnaani buu ihahdeen waa jeesjeeska halkii u dambeysay wey faanzala allaahu fiihi fii suurati maryam suuratu maryam dhexdeeda ilaahay sidanuu kusoo dejiyo afara'ayta ka waran buu ilaahay alladii gaalka kafara biaayaatina aayadaha yagiibuu diiday ka gacan taagtay wa qaala waxaanuu yidhi gaalkaas caas ibnu waail la uutayanna waxa la isiin doonaa maalan wa waladan dad iyo duunyo ayaa hadha waa laga hirqan bu allah wuxuu yihi aalaca alhayba talowma waxa maqan buu sii daalacday waxa maqana ilaahay xaggiisa ku maqan miyaa safaxaadkiisa la tuso xaashiyahaas u akriyey am itakhada mise wuxuu samaystay cinda araxmaani ilaahay agtiisa cahdan ballan buu dhigtay talo mise ilaahay buu ballan la galay ballanka ilaahay lala galaana waa ashahaadada inuu kugu jannaynayo ballankaad ilaahay la gelaysaa waa rumayntiisa iyo ashahaadada tiina ma jirto kalaa buu lahayd ha iska daaya waxaa ama kalaa waxa dhab ah sanaktubu waxaanu qori doonaa maa yaquulu wuxuu leeyay wax alla waxa uu daldalaya aflagaadada iyo kibirkaa waan u qori wanamuddu lahu waxaan u kordhin doonaa min alcadaabi cadaabka maddan kordhin cadaabkana waan u farabadin buu lahay cadaabkana aada buu uga hirqan wanarituhu waxaanu ka dhaxli maa yaquulu wuxuu ku faanayo waxaanu ka dhaxli doonaa laga xili wareejin oo laga tirin doonaa dad iyo dunya wuxuu ku faanayo wanarituhu maa yaquul ilaa an yarisa allahu larda waman calayha wayaatiinaa wuu noo iman doonaa fardan isagoo muriyo gacanka ka ah, amaaliyo dad iyo dunyo fardan isagoo suka ah keligiia ah. isagoo murmudh leh oon dad lahayn oon duuyo lahayn oon tol lahayn oon dhar lahayn ayuu iska soo kay hortaagi hanjabaad asaa ku dhacday gaalka aas ibnu walidna waa kaasu ahaa laakiin labada nina uu dhalay mujaahidiin bay ahaayeen midna xagga qiyaadada iyo hogaaminta ayuu islaamka ka dhisayo waa inankiisii camar inanku awooga ahaayo cabdilaahi camr bnu caasna wuxuu ahaa aqoon-yahan xagga cilmiga xadiiska waa ninkuu lahaa abi hureyra waa ninka iga xadiis badan waa yukrij alxaya min almayit mid nool buu ilaahay ka soo saaraya midka wafay oo kaa nool baa wuxuu ka baxaya muminka ah kaa dhintee gaalka ah waaya wa min jamaacati lmustahzi'iin waxaa ka mid ah alswad ibn cabdiyaquus azuhri qurash min bani zuhra qabiiladiisu taasay ahayd akhwaali rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga reer abtigii buu ahaa kaana wuxuu ahaa ninkan gaalka ahi waa aswadkani aswadkaasi waa madoobe madoobahaasi wuxuu ahaa bilaa barakadii idaa ra'aa asxaaba anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga asxaabtiisa mar alla markuu indhaha saaro muqbiliina iyaga oo soo qaabilsan oo ku soo jahaysan mar markay asxaabta nebigu soo qaabilaanay yimaadaan suuqa yaquulu wuxuu odhan jiray qad jaaku muluku lard warya aan raggii dhulka haystee waa ka soo gala qad jaaku muluku lard qaar boqoradiiba aysa soo taageen miyaydaan arkaynin waa istihzaaan bihim wuu ku jees jeesjeesaya dheeldheel iyo safaad iyo ilaaq ayay ka tahay liannahum asxaabtu kaanuu waxay ahaayeen mutaqashifiin kuwo oo iska busaarasan taqashufku waa qofka oo iska yar qalaban oo si isaga diifaysan way diifaysnaayeen jidhkoodu hiyaabuhum rasa dharkooduna wuxuu ahaa mid iska duuga jidhkoodu wuu diifaysnaa dharkooduna uska duug bu ahaa uskag bu ahaa maaha waxa wey duug bu ahaa duug iyo uskag way kala duwan soo maha <laughs> duug dee nadiifa baa jira ha dhar nadiifahoo laakiin iska maydhanoo duugahoo iska karkaranoo iska dildilacsan bay lahaa wa cayshuhum khashin noloshooduna qalaf bay khashin marka la idhaahdo waa shayga adag baa la idhaha shayun khashinun iyo shayun naacimun shayna waa shay naacim oo jilecsan shayna waa shay khashin oo qallafsan nolol qallafsan bay ku noolaayeen dhowrkii maalmood marafka wax la saari jiro wa kaana yaquulu lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wa marka nimanka caynkaasahee dharkooduna iska daciifka yahay iyaguna diiftu ay ka muuqato iska wada luubaya laakiin iimaankoodu buuraha uu la egyahay mar alla marka ay soo qaabilaan bu kuwa boqoradii marka macnaheedu waxa yulfitu landaar isha dadku u jeedinaya marka sidaa loo eego markiiba hore waxaa laga fahmayana jees jees quxub bay idhahdaan soomaalidu cagsi inuu isticmaalayo hadalkaa wa kaana yaquulu lirasuuli llaahi sufriyata nebigana isagoo ku dheeldheelaya wuxuu odhan jiray amaa kullimta alyawma min asamaa war cirkii maanta ma lagaala soo hadlay saasuu odhan jiray marka ninkaasina waxa uu ka mid ahaa baliye baaska ah wamin jama waminhum waxaa kamid ah alswad ibna cabdilmualib alsad ibna cami khadiija ka horena aswad ibna cabdiyaquud kan dambena waa aswad kale oo aswad ibna cabdilmualib baa la idhahdaa ibna cami khadiija khadiija in adeerkeed bu ahaa xaaskii rasuulka miweynadiisa ahayd ayay ilmaadeer ahaayeen gaalkan curuufka ah kaana huwa wa shiicatu isaga iyo tolkiisu wuxuu ahaa shiicadu wax weeyaan waa taageerayaasha waina min shiicatihi laibraahim nuux taageerayaashiisii la socdee waxaa kamid ahaa ee u hiilinaya nebi ibraahim marka shiicadiisu shiicada waxaa lagu magacaabay taageerayaasha cali baanu nahay bay idhahaan kaana huwa washiicatu isagiiyo taageerayaashiisu waxayn idaa mara calayhim lmuslimuun muslimiintu marka ay soo maraane suuqa ay joogaan yatakaamasuuna waa la isqanjuurin jiray yatakaamasuun ostaasaa la iska qanjirinayaao hoostaa laga wada hadlaya wa fiihim nazala iyagay ku degtay fii suurati tafiif suurat lmutafifiin wey ayaa aayaadkan ku jiraa aswadkaa iyo rabici ayay ku soo degtay ilaa waxaad halkan ku baranaysaa siirada sababaha qur-aanka aayad waliba halkay kusoo degto makii oo gaalada ka sheekaynaysa way isfasiraysaa diinta qaybaheeda kala duwan ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yatakaamazuun waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin waidaa ra-whum qaaluu ina haulaai ladaalluun ilaahay baa yidhi ina aladiina ajramuu kuwii dembaabay waa dembiilayaashii kaanuu waxay ahaadeen dembiilayaasha gaaladu min aladiina aamanuu yadxakuun muminiintay ku qosli jireen weligiiba gaalku wuxuu isku dayaa inuu muslim ku qoslo wuxuu ku qoslayaa daciifnimadiisa wuxuu ku qoslayaa goldalaaladiisa wuxuu ku qoslayaa faqrigiisa muslimkan u cabanaya gaalka waa kii dhuuxa sagaaro loogu subkan lahaa cadowgaaga dhuux sagaaro loogu subkan abaa layidhi kii baynu tusaynaa si uu yadxakuun inoogu qoslo waa kaafiyo kala dheeri wey waa inaan isfahminba waidaa maruu bihim markay mu'miniinta soo maraan gaaladu yatakaamazuun waa ay ku jees jeesi jireen kamzigu waxa wey tuujinta labadeedna wada soconno intaan dhinacaa nin halkaa marayo eego sidaa kuu yaro xafuujiya gacanta xafuujinta aan ku xafuujiye iyo kaasoon eegayaa baan israacinaya layr baan kuu shiday markaa wey aan isfahamna balkaa eeg warya arookaa kiyo bale ams hams iyo lamsi baa isaguna jiro waxa weeyaan xantii isha iyo afka ahayd gacanta wax laga xantaa ishaa wax laga xantaa afkaa wax laga xantaa sankaa wax laga hantaa sanqashadii waxaasoo dhan buu qur-aanku sheegay sawir buu ina siinaya waidanqalabuu ilaa ahlihim markay gaaladu reerahooda u noqdaan inqalabuu way noqdaan fakihiin iyagoo laafyoonaya iskala guraya kibir sidaa isu qaadaya fakihiina iyaga oo iscajabiyey way isqaadqaadaya waidaa ra-awhum marka ay mu'miniinta arkaan gaaladu qaaluu waxay idhaahdaan inna ulaai kuwaas ladaaluun waa kuwa habsaamay adduunyada saddexaad nooca dib dhacay soo koraya ladaaluun kuwa ambade kuwa ambade eeg markan lagu leeyahy adduunyada soo koraysa iyo adduunyada saddexaad iyo adduunyada eh, waxaasoo dhan wuxuuna lagaala yar xishooday in lagu idhaahdo waa nooca habsaamee dib dhacay way xanaaqi un baa laysiri way xanaaqi baa laysiri waa lagu yar farsameeyo markaasaa lagu i adduunyada saddexaad iyo number trega iyo iyo kuwa soo koraya ean weli meel taagnayn iyo marka almutakhalifuun waa nooca dib habsaamay marka ladaalun wariyaa kuwan waa kuwi habsaamay ohan jir wa minhum waxaa kamid ah gaalada nebi maxamed iyo asxaabtu ay meella ka geli waayeen alwaliy ibnu lmugiira gaalkaa isaguna saynta lahaa ko waa camu abijahl abijahalkii aada garan ayaa adeer u ahaa tol baas leh kuwaasina tol iyo ehel baas bay isu ahaayeen abijahal iyo weliid oo laba laba qur-aan ka sheekeeyey ayaa isu ahaa markaa adeer kaana weliidkani waxau ahaa min cudamaai quraysh quraysh odayaasheedu kamid ahaa dhugdhuglayaashooda iyo asmishaariinta wa fii sicatin min alcaysh noloshiisuna waasac bay ahayd wa fii sacatin min alcaysh siinka in la fadxiyo wey siduu ilahay yii liyunfiq duu sacatin min sacati waman qudira calayhi risqu falyunfiq mima aataahu llah liyunfiq duu sacati min sacati asica wasaca waxa weeyaan waa hodantinimada waa maalqabeennimada maalqabeen buu ninkani ahaa samica alqur'aana marata qur'aanku ka dhagaystay nebiga min rasuuli laahi sala allahu alayh wasalam mar buu qur-aanka nebiga ka dhegaystay faqaala liqowmihi bani makhsuum qoladiisii reer banu makhsuume tolka u ahaa buu ku yidhi ilaan xaqu uu kasoo soo neefneefaa xaqiiqaduna isma qarise intuu dhab isaga hadlay ayaa wuxuu yidhi wallaahi laqad samictu min muxamed wallaahi maxamed waxaan ka maqlay aanifan goor dhaweyd aanifan waa qariiban goor dhaweyte waxaan maxamed ka maqlay kalaaman hadal isagoo dareerinaya hadal baan maxamed ka dhegaystay maa huwa ma ahaa nin hadalkaa u akhriyayey min kalaami linsi walaa min kalaami اljin hadal insi mu ahayn hadal jinnina mu ahayn hadal insi la gelayo uu yaqaano malaa dee jinkana wuxuu isku tirinaya inuu wax ka yaqaano ama bujubajaadii jinka muuhayna mid toosan buu ahaa buu leeyay waaya qur-aankiibuu la dhacay intuu dhegaystay dabeetna nebiguma maqlayay asxaabtii saaxiibadiibuu dee si gaara ah ula hadlaya markaasaa muxuu yihi qur-aankiibuu ammaanay waina lahu laxalaawa waina calayhi latalaawa waina aclaahu lamusmir waina asfalahu lamuqdir wainahu yacluu wamaa yuclaa intaas istabagelaya oo ku ammaanaya qur-aanka wuxuu uhi waina lahu laxalaawa wallahi wuu macaan yahay kalaamku akriya mid macaan wey waina calayhi latalaawa dushiisana bilic buu leeyahy bilic bilic baa ka muuqata dalaawada waxa weeye shayga marka had iyo decorationka loo sameeyo qurxinta bahjatun waxus uu yeesho iftiinka ah. wurwia wuu wurwuraya ina calayhi ladalaawa wallahi dushiisu way wurwuraysaa wa ina aclaahu lamuhmir xaggiisa korena midhaaba ka soo baxaya bui hadalkaa uu maxamed akhriyayay midho wa ina asfalahu lamuqdiq hoostiisana cagaar baa ka baxaya waati aynu soo maraynay kaysan mukiisan hadaan baa ku jirta fiqiga markaynu qaadanaya hadaan dhibca waaweyn ah, ama hadaan waasica marka lamuqdiq hoostiisu biyaa kasoo boodaya dhe ama cagaar baa kasoo boodaya ama way qoyan tahay saddexdaaba luqada carabiga way ku fasireen kor iyo hoosba uu ka subkan yahay wey wainahu hadalkaa uu akriyey maxamed yacluu walaa yucla wuu sarayn oo lagama sarayn doono intaa uu sheegay ilahay unbaa ka keenay wuu sarayn doonaayo lagama sarayn doono waladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kulli wakafaa billaahi shahiida ilahay baa sarraysiiyey wainahu yaclu walaa yuclaa wale wale kor noqon doonaa buulo lagama sarayn doono saan ninka had iyo jeer hadalkaa maxamed u akriyay daliishan doonunbaa dooda ku adkaan doona iyo daliilka sidii buu sheegay ilaa afcalad ugu dhigdhiganoo hadal cun buu ahaa wuu isyeelyeelayaa sida kale waaya quraysh dhexdeedu intaa ka yimi had iyo jeer dee jaahiliyaduna ninka u durbaan galaace ujiidi u jiibiya ee awrka ku xidhiidsada raaca mooyaane ka dhinac u yar dhaafa inay soo dabaashay jecesha markaasaa wuxuu yihi faqaalat quraysh quraysh baa soo booday waxay idhaahdeen markay arkeen inuu qur-aankii ammaanay gaalkani sabaca wallaahi alwaliid waa kaa ridoobay bay dhaha weliid sabaca uu galay bay dhaha uu galay ninkii waliid waa kaa galay ninkaa isagu isdhiibay saba wasaabiyiintii weeyi waa kaa diintii ka baxay bay dhaha weliid latasba'anna qurayshun kulluha qurayshna diinta way ka wada bixi kol haddii odaygeedii ka baxay kol hadduu kaasiba halkaa maray dad yaryar baa markii hore raacaye wallahi inay diinta ka wada bixi bayna quraysh way calan caleen fa qaala jahl jahliga aabihii baa wuxuu yihi ana akfiikumuuhu anaa idinkaga fillaan doona taa aniga hala igu haleeyo ninba nin baa lagu haleeyaay waayo waana kugu haleynay bal dhaqaaji bay yidhahdeen soo hanuuni fatawajaha xaggiisiibuu u kacay ka kacayaa waxa weeye abujahl weliid xaggiisu u socdaa saaxiibkiia inuu soo hanuuniyu rabaa mabuu dee hanuunine hadal ka wanaagsanuu yii inuu ka soo celiyu rabaa waqacada ilayhi wuu la fadhiistay xasiinan isaga oo giir madow iyo gangan madow iska kiciyao murugeysan intuu saa hor fadhiistay isagoo afka burayo dudaya ayuu hor fadhiistay wa kalamahu wuxuu kula hadlay weli bimaa axmaahu wax xamaasad geliyey wax ficil geliya wa xamiyat aljaahiliya wax ficil wuxuu ku istaalay furihii naxliga iyo qabiilka iyo ficilka ayuu ku taarsay inagoo reer hebela lahay dhaqan baa la lahaa dabka caadaa jirta diin baa jirta wixii la isku akri jiru ku akri wuu soo baceeyey fa qaama markaasuu istaagay gaalkii weliid baa soo dhaqaajiyey oo kani soo jiheeyey ila ninba nin baa rumuud ku haye fa ataahum quraysh buu u yimi gaalkii waa kii hadda markii hore hadalka sheegayay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi tazcumuuna ma waxaa sheegaysaan anna muxammadan majnuun maxamed inuu waalan yahay miyaa sheegaysaa weliid baa odhanaya faal ra'aytumuuhu miyaa aragteen yahwid yahwid isaga oo haday isla hadlaya had iyo jeer waxaa la idhaahdaa qofka oo keligii markuu meelahaa socdo isla sheekaysta oo hadalka kor u qaadaa bay daliiluta alhawas waa qofkoo daldamaya oo duryamaya war meelaha isagoo ka duryamaya keligii miyaa maqasheen waa astaanta ninka waalana wataquuluuna waxaad leedihiin inahu kaahin waa faaliye fahal ra'aytumuuhu yatakahan isagoo tusbax rogaya dee miya aragteen wax tusbaxa ma roge way dhegeysanayaan watazcumuuna waxaa sheegtaan anahu shaacir inuu gabayaa yahay fahal ra'aytumuuhu miyaa aragteen yatacaabaa isagoo oo akhriyayao qaadanaya shicran gabay qad weligii weligii isagoo gabay tirinaya miyaa aragteen iska dhegaysteen weli watazcumuuna waxaa sheegteen annahu kadaab inuu maxamed beenaale yahay fahal jarabtum calayhi miyaa ku tijaabiseen jarabtum waa tajribadii shayan min alkadib wax beena miyaa ku taqaaneen maxamed ile weligii inaan inaga mid inu soo dhex joogay bu ahay faqaaluu waxay idhahdeen fii kulli daalika intaasoo dhan allaahumma laa mar walba waxay lahaayeen may aamusini haa may kuma amaan aqoon waali may kuma naqaano kuma naqaano oo camlaynay intaasoo dhan kolkuu ka deedifeeyuu yihi war ninkani ma waala oo faaliye ma aha oo gabayaa ma aha oo beenaalo ma aha waxaasoo dhan sheegteen uma qaaluu waxay idhaahdeen famaa huwa muxuu yawaayeen waa lagu soo duulay moogta intay ka raseeyeen bay dabeetana soo abaareen waxana bal aduu meelu same haddaba intii aanu ku sheegnayba u diid marka wuxuu arkayaa in lagu soo jihaysana lagu soo jihaysan yahayo haddii uu taageero aanu mahadinayn xaggooda ayuu arkay magac iyo maal iyo waxba dalaayana way wixii iblaysku dadka u qurxin jiro o dhan oo uu ilaashanaya dabeedna wuxuu doonay inuu kaba dheereeyaba haddaba dhinaca shishaba uu dhigaba tafakara qaliilan in yar buu yar fikiray oo indhaha isku yaro qabqabta ka yar uma qaala markaasaa wuxu hi ma huwa ilaa saaxir anugu sixirun baa ku dayn lahaa intaas uu dhihi markaasuu sii kabay hadalkii oo wuxuu hi amaa ra'aytumuuhu miyaydaan arag yufariqu wuxuu kala kaxeeyaa bayna arajuli wa ahli ninkii afadiisa iyo wa waladihi ubadkiisa iyo wa mawaalihii dadka iska leh intaasoo dhan buu kala kaxeeya laba kastoo isku lifaaqan dadka oo iska agdhow nin iyo naagtii nin iyo inankii nin iyo waaligiisa macnaha kii addoonkii iyo sayidkii intaasuu kala eryey buuli intaa marka uu yidhi ayaa la farxayoo fartaja naadi faraxan fartaja waxa isla gariiray annaadii fagaarihii faraxan intay farxeen ba waa sida ciyaaraha had iyo jeer marka goolka la dhaliyo maarag xalla waxa ciyaarta u jibaysan oo dhami meesha ay uga buuqaan ayaay markaas uu iscadeeyey ar iscadeeyey in badan buu muhmali naga galaaye waa kaa iscadeeyey odaygeeni soo noqoy saaca baa lagu dhuftay qisada waa qiso saxiixa sida talkhiisulxabiirka kitaabka mkharijka takhriijka ad ka eegi karaysa kutu badan waay halkaasuu xeebashadii uu soo yaro xeeb iyo xaqii oo arkay intaba wuu diido gaashaanku ku dhuftay ilaahay baa wuxuu ka warramay nimankii faraacinada ahaa in nebi muuse markay diidayeen iyo tawraad aanay ahayn inay garan waayeen laakiin waxayd inay diidmacad ku dhufteen ilaahay baa yihi wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwan way iska diideen iyaga oo gartay inay xaqta o faanzla allahu ilaahay baa kusoo dejiyey fii shani lwaliid ibn mugiira ninkaa gaalka arinkiisa wuxuu kusoo dejiyey qur-aan ilaa qiyaamaha la akriyayo oo ku jira fii suurati lmudathir mukhaadiban lirasuuli isagoo ilaahay rasuulkiisa la hadlaya ayuu faalladan cajiibka ah ayuu ka bixiyey gaalka faallada aayaadkani sheegayaan waxay sawiraysa hanjabaad ayaa lasoo soo nicmada ilaahay uu siiyey inaanu ka mahadnaqin mowqifka xuna uu istaagay muuqaalka xuna uu lahaa markii uu fikirkan keenayay kibirka iyo iscajabintiisa halka uu ku dambayn doono intaasay sawirayaan aayaadu ilaahay baa yidhi darnii waman khalaqtu waxiidan isu kaayo daah aniga iyo ka aan abuuray kelidii bal ka waran ilaahay oo caynkaa nin madaxaba marka nin laga ashkateeyo hadduu yidhaahdo aniga igu hadleen ka bogso kaa haduu idhaahdo wuu ballan qaaday doona inuu ninkaa inaga qabanayo wuu ballan qaaday hebel baa caynkaa yidhi kana ilaahay wuxuu ihi darnii isu waman khalaqtu waxiidan iyo ka aan abuuray keligii isagoo ah oo tolna lahayn oon reerna lahayn oon ubadna lahayn waxiidan waxaa kaloo lagu fasiri karaa darnii waman khalaqtu waxiidan sukaayadaa ka aan keligay abuuray oo marna mafcuulka laga xaalaynaya waxiidan waa xaalo marna mafcuulka ayuu xaalo noqon karaa marna faacilka keligay baan abuuray waxallo waxaa macanlayaasha u jiidinaya abuurkiisii midna kama qeyb qaadana anigaa keligay abuuray gaalkaa wajacaltu lahu maalan mamduudan intaasoo meerti iyo mood iyo noolba wabaniina shuhuudan inamo wada goobjooga oo aan qaxoonti ahayn oon meelaha u kala yaacine intaasoo inan buu lahaa toban dhowr iyo toban ayaa la sheegay mid waliba uu isku soo taago hubkiisa wixii berigaa maadhinka u ahaa iyo karashofkii ay wada qaadan jireen leed iyo qaansiyo wixii ayaa intuba ay isku soo taagaano fardahooda iyo waxooda guuto fard halkaasaa la issoo taaga iyagoo unug dhana tiim dhan iyagoo aday halkaa issoo taagan isagii inamadiisu sunni waliba xaggaa uga baydha wamahadtu lahu tamhiida waan u ballaadhiyey ballaarin dad iyo dunye iyo daaro iyo deegaan wixii lagu faani jiray waan u ballaadhiyey waanaan u cimri dheereeyey uma yadmacu waxaabuu rajaynayaaba an aziida inaan u kordhiyo nacasnimadiisa ilahayda caynkaa leh subxaanahu watacaala weliba doqoninadiisa isagoo sidaa u gaaloobay buu damcayaa inaan u kordhiya bu ilahay kalaa buu dhahay lagama yaabo imikaa kadabkii go-ay inahu isagu kaana wuxuu ahaaday liaayaatinaa caniidan aayadaha iyagiiba canaad ku noqdu diiday buu lahay gaalkaas gaalkaa laydha alwaliid ibnu lmugiira aayadahaygiibuu la canaatamay sawriquhu waxaan ku kalifi doonaa sacuudan fanasho suxullada iyo jilbaha iyo baabacooyinka buurnaara inuu ku fanto maalinta qiyaamaha waa siyaabaha loo cadaabayo gaalka uur halkan ahoo sidaa uhulcaysa sida baalka burkaanaha sidaa furfudha u haya naarta kii baa laodhanaya fano buurtan fano figta marka uu gaale meel waliba googo-do ee haddana laga soo tuuraya sawriquhu sacuuda saa u fanadaa laleeyahy muuqaal baa ilaahay ka bixiyey markuu qur-aanki iyo nebigaba dafirayay qurayshna uu iska dhisay doonayay inuu geliyo bal muuqaalkiisu caynku ahaa iyo maqaalkiisi hadalkiisiba ayuu laha isku lifaaqay ilaahay baa wax tilmaami og ilaahay baa wuxuu ihi goorta uu sawir ka lahaana waa markii ay qurayshi martida u ahaayeen ay yidhaahdeen war bal maxamed wax walba u diidaye odaygii quraysheedna waa tahay adaanu kuu fadhinaa warbaahinta wax la geliyo dadka caalamka ka imanaya aanu u sheegno bal noo jeex khadkii jeex bal waaya adigu bal kaarto dejibeyda markuu kaartada dejinayo oo nebiga lagu dafirayo qur-aanka lagu deerisaynayo sawirkanuu lahaa inahu gaalkaasi fakara wuu yar fikiray waqadara waxbuu qorsheeyey faqutila waa la nacdalay ee kayfa qadara sideebuu wax u qorsheeyey allaha nacdale siduu wax u qorsheeyey uma qutila waa la nacdalay ee kayfa qadara sideebuu wax u qorsheeyey uma nadara arrinkiibuu duba eegay uma cabasa wejiguu yaro ururiyey wa basara kabtuu wejiga kasii dhigay uma adbara markaasuu sidaa isu labarogayo wastakbara wuu isweyneeyo wuu isqaadqaadayo faqaala wuxuu ihi markuu go-aanka ridayey in haadaa ilaa sixrun yusar kani waa sixir lasoo naqilay waa sixir la kala wariyey sidaa dhaha siduu ilahay nin suxufiya ayaa markuu warka sheegaya meel tilmaamay bay idhahdaan arbal muuqaalkana dhexkeebay idhahdaan had iyo jeer wikaalaat intaanad warka sheegin balota sawir naga yarsi si macnaha waa maqal iyo muuqaal wada socdaa ilahayna siiyey gaalkiiyo sidaa fikirayo iyagiina ay sugayaan ay soo eegayaano dabeetana kolba foorarsanayo marka fakara waa maruu fikiray qadara wuu qorsheeye weeye qutila waa la nacdalay kayfa qadara siduu wax u qorsheeyey uma nadara arintiibuu eegay uma nadara waa aayadda u yar qur-aanka cagsigeeduna waa aayadda suurat lbaqara ku jirta ee ugu dambaysa aayadaha dambe kamid ee aayatu dayn ee bejka dhana safxadda waa culuum qur-aan baa ka warrama arrimahaas uma nadara arimi dunidaaga cabasa cabasa watawalla an jaahu lacma somada aayadday ogeyn cabasa wejiguu ururiyey basara waxa weye kabtu ka dhigay baynu nidhi hebel baa wejiga kabta ka dhigay macnaha aada buu si ururiyey weji macbuus wejigiisiba aada usii wuu sii dhaafi cabuusku waxaa basaladaa ka sii daran giirgiir buu hirar badan buu wejiga u yeelay maskaxduu tuujinaya uma adbara wastakbara intuu sidaa u dhaqaajiyay isagoo kibirsanoo laafiyoonaya ayuu hi in haadaa ilaa sixrun yuutub kani waa sixir la kala wariyeedka dhaafa qur-aankii wey in haadaa ilaa qowlu lbashar waa bani aadam hadalkiiyo qowl ilaahay maaha saasuu yiri ilaahay baa wuxuu ihi sausliihi saqar aniguna waxaan ballan ku qaada inaan bartanka u geliyo naarta magaceeda la idhaahdo saqara sausliihi saqar wamaa adraaka maa saqar aayaadka dee suuradda ka akhriinta kale laa tubqi walaa tadar lawaaxatun lilbashar calayha tiscata cashar waxaasoo dhan bay leedahay malaa'ig heegan ku abaa jirta laftiyo cadka laa tubqi walaa tadar laf iyo cad kala reebi mayso labadaba way murxinay wa waanzala fiihi ayda fi suurati nuun suuratu nuunna gaalkan ilaahay mar kale kaga sheekeeyey khalfiyaad alkufaar baa qur-aanku ka waramaya nimanka gaalada ah iyo taariikh nololeedkoodii aa mar walbana taariikh nololeedka gaalka oo la ogaada oo la akriyaa waxa ay ka faa'iido tahay dadka dambe ee liita ee noociisa ah ayaa muraayada u noqonaysa waryaa wadada uu kaasi hayaa waa wadadii hebel hayay baa laleeyahy gaalada aynu arkayna qarnigan aynu joognay iyo quruuntan dhowdhowba kibraya ee dhan walba u riday xumaanta waa raadkii halkan kuwan raadkoodiba hayaa kuwii cidhibtoodu gooday ayay iyaguna daba socdaan mar kale qur-aanku ka sheekeeyey walaa tudic kula xallaafin mahiinin hamaazin mashaain binamiim manaacin lilkhayr muctadin afiim cutullin bacda dalika zaniim an kaana daa maalin wa baniin idaa tutla calayhi aayaatuna qaala asaatiiru lwaliin kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yaktibuun sanasimu calaa alkhurduum ayaa aayad ugu dambaysa waay tilmaamihii ninkan weliid ibnu qira la idhaahdo mar kalaa qur-aanku sifeeyey bal tilmaamihiisa eeg waa sideed sifaan fili sideed sagaal meelaha wey sideed sagaal sifo oo uu leeyahay ilahay halkan ah, ilaaha boqorka ah ayaa ceebeeyey tabaaraka wa tacaala walaa tudic nebi maxamedo ha aqbalin ha ka tala qaadanin soo jeedintiisa ha yeelin kulla xallaafin mid kastoo dhaar badan markaas sababtuna waxay ahayd isagaa doonay inuu nebiga shirqoolo nacabsimadiisi oo nebigu u qaatay nin bedowo laga hoos tusi karayo markaasaa wuxuu ihi wax badan baynu isla soo kadheedhnay waxaynu isla gaarnay waktigii wax la bislayn lahaa adduunyadana dee meel dhaxun baa laysugu yimaadaa waxbaa lagu heshiiyaa marka waxay ila tahay inaad adaguna kasoo yaro degto halkan adagee taaganta annaguna aan xore usoo yaro kacno dabeedna meel dhexa aynu isugu nimaadno <laughs> markaasaa ilaahay wuri wadduu low tudhinu fayudhinuun waxay jeclaadeen inaad soo yaro ciirto iyaguna ay soo yaro ciiraan markaasaa dabeedna la yidhi walaa tutic haddaba ha aqbalin mabda'a islaamku ma aha mid laga ciiro laga tanaasulo mid intoo la yar subko yaro liilyamo ilan duhnigu waa waa subaga wadduu law tudhinu fa inay kuu soo yaro subkamaan adiguna aada soo yar subkanto ayay dooneen oo isu soo yar ciiro haddaba walaa tudic kula xallaas ha aqbalin buu lahay mid kasta oo been dhaarasho badan aada buu beenta ugu dhaartaa kaa iska ilaali buu lahay xallaas kasiir alxalfi wakafaa biha bi haada arrintani way ku filantahay zajran liman ictaada alxalf qofka dhaarta caadaystay ceeb tanaa ugu filan macnaha ka eriyid qofka dhaarta caadaysan lahaa farabadnaanteeda aayaddu way eedaysteen waa lagaaga digaya xallaaf mid dhaar badan in badan buu dhaartaa ka hayeeli mahiin xaqiir u liitaa bahal ducfa wey wa araada bihi ilaahay wuxuu ula jeedaa alkadaab waa beenaale liannahu xaqiirun fii nafsihi gaar ahaantiisu xaqiiruyo sideedaba qofku markuu beenaale yahay mudakar ma aha hamaaz uu sanqasho badan yahay oo dadka sanka iyo isha iyo waxaasoo dhan buu ka xamanaya waa cayaab dacaan dadkana wuu dacniyaa waa u ceebeeya mashaain binamiim mashaain wuxuu la socod badan yahay binamiimin isku dir naarafuuf weeye ummadda dhexdooda dadka ayuu isugu dhiibaa birta iyo dabka yanqulu axaadiia sheekooyinkuu dadka u kala qaadaa lilifsaadi bayna annaas siduu dadka isugu diro waa nacasnimada ugu weyn wey iyo cadaawadda ugu weyn mar haddaad aragto qof warka ka qaado kan walow runba ha ahaado kanunbuu dhegaysanayaa kan kalena wuu dhiibayaa kan kalena wuu kasoo qaadayaa dadkii oo kala maqan unbaaba isku qarxaya anaarafuufka yidhahan soomaalida iyo qunyarabees iyo wuxuu iska dhigayaa nin dadka iska caadiya oo ku dhex jiro hoos buu qaniinaya waaya bal ninkaasuu ilaahay tilmaamay manaacin lilkhayr wax allo wixii khayrana wuu hor joogsanaya khayr kasta oo lasoo qaado arin iyo adduun joojiya buu leeyahy muctadin wuu xadgudub badan yahi afiimin waa dembiilay cutullin waa mid tawafay oo qallafay oo naxariisi ka tag bacda daalika intaasoo tilmaamood kadibna zaniimin waaba garacba ilaahay boqorkaa ayaa sirtiisa ogilaya dhaladba maaha kani mid dhaladaba maahee waxa wey waa kaa kuri dakiil qoyska wuu ku dhex jiraa kama tirsan oo aabahan loo sheego ya aabahan e, uu ku artirsada maleh waa noocii berigii hore e, lagu halkaasina macaa dhashayna aafowday saniin katar cadiim ila yaro kaafradba waayo marka intaasoo sife ilaahay uu liqsiiyey gaalka ah ayaa waxa isku cadfan ankana inkana buu kuuriye waa ankana intaas macnaha ankana wey hamsuhu waa hamsatu qabci waanu fadxisayn sida qur-aanka macruuf ku ah marka waxaa isku xidhan walaa tudic kula xalaafin kaaha aqbalin ankaana inuu noqday daa maalin xoola midle iyo wabaniina wiilal inuu dad iyo dunyo badan leeyaha ugu xidhani ila ilaahay bani aadamka la yaqaana ilaahay waxaynu u dhimanaynaa inuu dad iyo duuye xoog iyo xoolo soo saa lama idhaha waa reerkaasa laga xadhig xidho xoog iyo xoolay leeyihin ama dowladda ha laga xadhig xidho xoog iyo xoolay leeyihin markaan aynu leenahay yurub iyo maraykanka inoogeey iyo hayna ictiraafeen iyo xaggeena soo eegeen iyo wufuudda ha lagu badiyo waa xoog iyo xoolay leeyihin <laughs> subxaan allah ilaahayna muxuu leeyay an kaana maalin tha maalin wa baniina inuu dad iyo dunyo leeyiyo xoog iyo xoolaha ugu xilan oo ay is odhan wallaahi haddii kan quraysh aad ka qabato dhakadeediiba waad haysa ya ilahay isagaa yaqaana bani aadamka waxyaabaa la isugu xisho dadka had iyo jeer adcafulimaanku waxaasay ugu xishaan mabaadi iyo qiyam kale iyo maleh idaa tutla calayhi aayaatunaa gaalkaa marka aayadaha la iyaga lagu dul akriyo qaala wuxuu ihahdaa asaatiiru lwaliin kuwii hore asaatiirtoodi wey macnaheedu waxa wey waa sheeko xariirtii bulshooyinkii hore astuurada waxaa la idhaahdaa sheeko xariirta taa inu naqanee aadka ciyaalku u dhagaystaane la kala wariye ee taasuu qur-aankii ku sheegay mujrim ilaahay wuxuu kusoo gebagabay sanasimuhu cala alkhurtuum ganafkaanu ka calaamadin geela laguma dhigo ganaf dheero sanka dushiisa ah kaa wejiga ah kaasaa khurtuum la idhaha marka sanasimu calaa surtuum halkaasaan ka calaamadin doonaa shaabuugga ilaahay ee malaa'igtu ay ku dhufanayaanba halkaa kaga dhici sidii baanay u dhacday maalintii bedel asxaabtu waxa ay leeyihiin nin kasta oo gaaladii dhimataya intaan asxaabtuba soo gaadhin shaabuug baa garafka kaga dhacay dabeedna marka aanu intaanaan sooba gaarin mise horeybuu kasii kufayba daawuhu ku cararayaa gaalkii intaanaan sooba gaadhin mar alla markaan isdul taagna saa eegna raqdiisa intaasaa wax ka leeshe sanatimu calaa khurtuum inaa balownaahum kamaa balownaa asxaaba aljanati id aqsamuu layasrimunahaa musbixiin markaa qiso hore iyo kuwan qisadooda ilahay uu isku xidhay waxa ibtilaysane kuwanoo qura maaha qaar horeo ibtilaysan baa jiro cawda loo gooyay iyagana ilaahay baa wax ka waramayo subxaanahu watacaala haddaba haddaad doonaysa aayaadkaa inaad fahamto labadaas suuradood ku kala jira qisadaasay leeyihin taariikhdaasay leeyihin iyo sababu nuzuulka waxaa isweydiin laha dabaa iyada oo aayaadkaa hore suuratu lmudathir ku jira iyo kuwa suuratu nuun ku jira sidan cajiibkae xeesha dheer ay uga sheekeeyeen ay uga warameen ninkan maxaa loo magacabi waaye maxaa magaciisa loo odhan waaye alwaliid ibn lmugiira qur-aanku naadir naadir weeye qof gaaloo laga waramaya inta uu magaciisa sheego weliba qarniga dambe ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waktigiisii waayo midda uu qur-aanku dhigayaa waxa weeye inaan loo qaadanin ninkani uun inuu arinkan lahaa oo isaga uu ku egyahay laakiin muwaasafaadkaa la doonaya tilmaamaha intan oo tilmaamood cidda lihi kana isku kooxyi hadday doonto joogto cidduu doona ninka qofkaasi ha ahaado tilmaamahan cidda le qur-aanku ka sheekeeyey looma baahno magaciisa in la qaatabee alaxjabkaasa haysto waxaa laskaga laska ilaalinaya waa muwaasafaadka waa kinaayatun waxa ay arintani maldahaad u tahay can alidlaal wataxqiir siduu ilaahay u dullayn doono lianna alwajha wejigu akramu cudwin waa xubin halka ugu sharaf badan walanfu sankuna halkaa sanqaroorkuna ashrafu maa fiihi waa halka wejiga ugu sii sharaf badan wejigaa sharaf leh haddana qofka waxyaabaha sii muujiya sanqaroorka ka mid a ah. marka wejigii iyo sankiiba la muudsaday adalkeeda daa walidaalika sidaa darteed ayaa ishtaquu minhu waxa ay ka soo qaataan wejiga kula maa yadullu wax kastoo tusinaya cala alcadamati weynaan wax kastoo weynaan tusinaya wejigaa laga soo qaata oo la yidhaahdaa wejigaa gubay iyo uu weji xun yahay iyo uu weji wanaagsan yahay iyo weji wanaagsan igumu qaabilinayo waxaasoo dhan maxay ka turjumayaan waa baasaboorkii shaksiga bayskiisii u horreeyay in lagu garanayo kalanfi sankun buu lamidi kalanafati alanasa wa hiya alxamiya waa qabyaalada qofku marka la leeyahay ficil baa qabtay kolka la leeyahay ayaa la idhaahdaa anaf waa min alanfi sanki wuu santaagay wey halkii u sharafta badnayd buu aada u muujiyey geelob waa kaafurubyaalaya markuu kibrayo fuqa taaga marka kana fuqu taagay sanku taagay marka wejigan iyo sankan iyo xikmadu ilahay waan ka suntaya waxba uma harin meeshii la taagi jiray iyo meeshii lagu faani jirayba waa tana la madoobe falwasmu calaa ashrafi cudwin calaamada lagu dhuftay xubinkii ugu sharaf badnaa daliil bay u tahay daliilu idlaal waa iyadoo la duleeyey walihaanat ihaane iyo duli waa isku midun ilaahay baa duleeyo ihaanaysa waktigiisaa la qaaday kol hadii halkii la dhowri jiray sidaa daraaddeed baa bani aadamka ilaahay wuxuu ka doonayaa inuu addoonnimada si uu u muujiyo halkii ugu dambaysan waxba u harin waxaa la halka kugu sharaf badan dhig waa halkee wejigi markaad sujuudayso welibana shardi waxaa inaad sanka raacayso axaadiidta qaarkood oo tilmaamaya sujuudi umaan sicin qofkaa sanka dhigin baa soo arooray waajib iyo sunnaba waa la sheegay marka labadaa in qofku sheekhu aada u sharxay in qofka ay ugu mudan yihiin foodiisa baasaboorkiisa iyo sanqaroorkiisaa labadaas aanay dhulka ku cancanay haddaad ilaahay ogoshada doonta haddaad labadaa dhigi weydana adaa yaqaan yawma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuudi falaa yastaiicuun khaashicatan absaaruhum taraaquhum dilla maxaa ku xiga waqad kaanuu yudcawna ila sujuudi wahum saalimuun iyaga oo caafimaad qabaa la yidhi adduunyadii sujuudo markaasay diideen maalinta qiyaamahana oo laga arsamaya marka qofka sujuudda diidaa waxa uu diidayaa addoonnimadii waa waa kii gaalka ahaa yidhi dee dabadana foororin kari maayo nin weyn baan ahay wejigaana dhigi kari maaye idinkuna iska sujuuda aniguna xantoobada ciidun baan qaadaya anoo iska fadhiya wejiga saaraya waay inuu kan ahaabaa baan filayaaba markii suuratu najm afa min hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuuna walaa tabkuuna waantum saamiduun fasjuduu lilaahi wacbuduu suuraddaasi markay soo degtay nabiga waxaa la fadhiyay gaalo iyo islaamba ummad isku jirta labada qoloba way sujuudeen midina sanamku u sujuuday midina ilaahay af carabigiina de way fahmayaan laakiin kaalka gaalka ahaa kuwanaynu ka sheekeyna weliba aan ku rajoonayn waliidkan ahaa ayaa isagu ama umayat bnu khalaf labadaa midkood ayaa ciid buu soo qaaday isagoo fadhiya wuxu hi anigu foodaa dhigi kari maayo marka kaagan taariku salaadka ah ee intood suunka dhexda iskaga xidho ur yaroo buuranna kor u taagto leh anigu <laughs> sujuudi kari maayo inaan kursigaa ah fuulo iyo inaan sareesteeda fuulo mooyaane fooda dhigi kari maayo hadduu isilaa sujuudna inuu figaysan yahay la moodayo ar sawirkan yaad qaadanini maanta ayaad caafimaad qabtaa ilaahay fooda udhig wa min almustahzi'iin kuwii nebi maxamed ku dheeldheela taariikhdu qortay waxaa kamid a ah qur-aankuna sheegu magacan bixiyey ila waa eray bixintii qur-aanke eray bixintana waxaa laga qaataa muslimiinta qur-aanka iyo xadiiskay ka qaata ila ummadaha kale waxay isku daya eray bixin iclaamka ku sameeyaan iyo warbaahinta inagana cidda aynu wax ka qaadanayna waa naska mustahziiinta waxaa kamid a ah anadru bnu lxaari alcabdari min bani cabdidaar ibnu qusayim abtirsiimadiisa taabe kaana wuxuu ahaa gaalkani ida jalasa rasuul lahi ida jalasa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam majlisan markuu nebigu meel fadhiisto ila had iyo jeer dacwad buu gudanayaaye yuxadithuhum isagoo dadka u waramaya wa yudakiruhum wa yadkuruhum u sheegaya maa asaaba min qibalihim xaggooda balaayada ka soo gaadhay war waxaay waxaa yeela waxaasaa nagu samayse waxaasaa nagu samayseen iska daaya macnaa wayadkuruhum maa asaaba min qibalihim wuxuu u sheegayaa wixii xaggooda kasoo gaaray dhibaato ah nebigu intuu waaniyo ayuu ka caban jiray dhibaataday soo gaadhsiiyeen haddaba majlis marka uu nebigu intaa ka fuliyo qaala nadur ninkan gaalkii intuu soo boodaa buu odhan jiray isagoo nebiga canjilaya halumuu yaa macshara quraysh war aniga isoo eega reer qurayshow fa innii axsanu minhu xadiian wallaahi anaa ka sheeko wanaagsan haddii aad doonaysaan majaajilo anigaa idiin majaajilayn xaggayga soo eega waxba maxameda ku daalina uma yuxadiu can muluki faris nimankii reer eraan madaxdoodii iyo boqoradoodii iyo qisooyinkoodii buu ka sheekayn jiray wa kaana yaclamu axaadiiahum sheekooyinkoodana uu yaqaanay wayaquulu wuxuu odhan jiray maa axaadiiu muxamed muxamed warkiisu maaha ilaa asaadiir lawaliina kuwii hore khuraafaadkoodii weeye sidaasuu ohan jiray iska dhaafo kaygun dhegeysa meeshu haddii ay sheeko tahay sheekadayda qaad saas ohan jir nebigu canjiri jir kama qaala tacaala wafiihi nazla fi suurati luqmaan suuratu luqmaan baa markaa sidan ilaahay uu kusoo dejiyey waa min annaasi dadkii waxaa kamida man yashtarii mid iibsanaya lahwal xadiidi sheekooyin bilaa macnaa liyudila can sabiili illaahi siduu dadka jidka xaqa uga lumiyo bikayri cilmin aqoon la-aan wayatakidaha huzuwan waxuu ku dheeldheelaabuu ka dhiganayo ulaaika lahum cadaabun muhiim cadaab duleeyay leeyihi waidaa tutla calayhi aayaatuna gaalkaa marka lagu dul akriyo qur-aanka iyaga wallaa wuu dhaqaajiyey mustakbiran isagoo isweyneeyey kaa lam yasmachaa waxaa la moodaa inaanu qur-aanka maqalba siduu kibrayo kaana fii udunayhi waqra waxaa la moodaa dhegihiisa inay culaysaaray inuu dhaga culus yahay fabashirhu bicadaabin aliim cadaab kulul ugu bushaareen wa kullu haaulaai dadkan oo dhan aynu kasoo sheekeynee taariikhdu xustay intaqama allahu minhu ilahay baa ka argoos kama qaala tacaala fi tanziili fi suurati xijr siduu ilahayba suuratu xijri ku sheegay inaa kafaynaaka almustahziiin waanu kaaga fillaanay nebi maxamedow kuwa kugu dheeldheelaya aladiina yajcaluuna maca allahi ilaahan aakhar waa kuwa ilaahay la caabudaya ilaah kale kuwaan u hanjabayaa buu ilahay fasawfa yaclamuun hadhow bay garan doonaan waqad wadaca allaahu ilaahay waxa uu dhigay jala dikru xuskiisu sareeye alwacda ballantan uu nebiga u qaaday ilaahay muuqaalka u yeelay waxa weeye fii suurati almaadi wax tegay oo kale eeg muu odhanin ana akfiik waan kaaga filaan doonaa maaha ficilku oo mudaaric maaha lakin waa maxay waa maadi kafaynaaka waanu kaaga filaanayba sababtuna waxa wey litaxaquqi min wuquuci dhicidiisa xaqiiqo ah sida shayga dhacay aan looga shakiin ku ilaahay fulin doonou ballan qaadayna lagama shakeeyo markaasuu ilaahay isaga oo aan weli ka kaafiyin buu ihi kuwaanaa kaaga filaaday lianna alaayata makiya aayaddu makay kusoo degtay wa halaaku haadihi alfia qoladan cirbagoyntoodi iyo halaagooduna kaana bacda alhijrati intii la qaxay kadib bahayd waktiga aayaddan ay soo degtay ilahay ui waan kaaga filaaday waxayd intaanu nebigu maka ka imana iyaguna ay dhibaatada ku hayeen waktiga ilaahay uu ku filaadayna waa intii la qaxaye madiine uu tegay rasuulku marka ballantan inay xaqiiqo tahay unbuu ficilka maadi sheegaya fa waxaa ka mida gaaladan man qutila qaar kow laga siiyey oo gacanta muminiinta ku dhintay ka abi jahal wa nadr ibn xaari wa cuqbat ibn abi mucayd raggaasoo dhan dagaalkii beder ayaynu ugu tegi doonaa qisadooda iyo ragga laayay wa minhum waxaa ka mida man ibtalaahu allah mid ilaahay uu ku baleeyey oo uu ku saliday biamraadin shadiida cuduro daran waataynu kasoo warramaynay mid nibiri cunay iyo mid laf kalluun ku dhinta iyo mid malax ilaahay uu ku dhaamiyey jirkiisii oo dhan iyo mid iyay cuntay ama ay cunay biamraadin shadiida fahalaka minha waa ku halaagsamay ka abilaha walcaas ibnu waai walwaliid ibnu muqiira kuwa cudurada xumi ay dileen ayay kamid ahay macnaa inta wuxuu doonayaa sheekhu inuu ku muujiyo inay xaqiiqo noqotay ballantii ilaahay uu qaade ahayd inaa kafaynaaka almustahziiin waan kaaga fillaan doonaa gebagabadu waxa weye dhibaatadaasi way jiraysaa dadka muslimiintaa diintooda lagu dhibo iyo qur-aankooda iyo xadiiskooda iyo caqiidadooda iyo dacwadooda laakiin waxaa laga maarmaana sidaa nabigii asxaabta ay u sabreen inay u sabraan waxaa lagama maarmaana inay sumuud iyo sabir yeeshaan ay dhabararaygaan oo lowga ay xaqa u asaan waxaa lagama maarmaana inay ku kalsoonaadaan ballanta ilaahay u qaaday inuu u uhiilin doono waktigu habadurka ah eh. waxaa kaloo aynu ka fahamnay haddii loo safro xaqa iyo uhiilintiisa inuu yahay ka isagu cagihiisa isku taagi doono allahu aclam